alxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jiray shuruuddii dahaarada oo qofka ka dahaaro qaadanayay xadadkii yaraa iyo kii weynaa waxaa sheekhu inoo soo tilmaamay shuruudda dahaarada inay ka mid tahay biyo daahir ahoo mutahira biyo nafahaantoodana u daahira waxna daahirinaya waxaa kaluu inoo sheegay waxaa xadad lagu kor yeelo nijaasana lagu suuliyaa uu yahay biyaha mudlaqa ee biyo uun la yidhi ee aan wax kale oo lagu xidhay aanay jirin kuwaana wuxuu inoo sheegay biyaha samada iyo cirka ka soo da ee ka soo degay ama dhulka ka soo dhibcaday ee ka soo baxay marka biyaha de waa biyihii roobka iyo kuwii barafka ahaa biyahan dhulka ka soo burqadayna waa biyihii badda iyo webiga iyo ceelka iyo isha waxaasoo dhan baa soo gelayaan haddaba biyaha iyo qaybahoodii axkaamtii ay lahaayeen ayuu halkan sheekhu inoo gelayaa maadaama oo iyagu ay yihiin asal waxyaalaha wax lagu daahiriya ayagu asal ay u yihiin qaala almu'allifu raximahu ullahu tacaala wuxu uhi faidaa tagayara markuu isbeddelo tacmulmaa'i biyaha dhadhankoodu ow lownu ama midabkiisa ow riixu ama urtiisu tagayuran isbeddel faaxishan foolxun bimukhaaladati shayin shay iyo wax dheehay oo dhex galay sababtii iyo dartiina ay isku beddelaan shaygaasoo weliba daahirin daahira oo yastaqni lmaa'u canhu biyuhu ay ka kaabdoomayaan ka zacfaraani waaba zacfaraanka wax lagu caseeyo oo kale wal ushnaani isaguna ushnaankii weeyaan waljisi nuuraddii weeye wannuurati nuuraddii weeye walkuxli indhakuushii weeyaane lam tajus maban lam tajus idahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa ma bannaana oo ma ansaxayso waxaa sheekhu uhi raximahu llahu tacaala fa idaa tagayara markuu isbeddelo tacmulmaa biyaha dhadhankoodii baa isbeddelay oo marka la dhadhamiyo ayaa la arkayaa dhadhankii biyanimo inay ka tegeenoo isbeddel ku yimi aw lownu midabkiisi ayaa isbeddelay oo midabkii ayaa la arkayaa inuu isbeddel ku jiro oo ama ay casaadeen ama ay madoobaadeen amaba ay calow noqdeen aw riixu ama urtiisii ayaa isbeddeshay oo ur ayaa ka soo uraysa aan caadi ahayn waana tagayuran faaxishan waa isbeddel fool macnaha fara badan ayaa looga jeedaa oo ka kaxaynaya magacii biyanimo ka kaxaynaya isbeddel fool oo bimacnaa isbeddel fara badana ayay isbeddeleen waxaa isla bedeleen ee dhadhanka ama midabka ama urta ka dooriyeyna waa bimukhaaladati shay-in shay dheehay oo dhex galay weliba shaygaasoo taahirin daahira mukhaalid iyo mujaawir baa kala jira mukhaalid waxaa la yidhaahdaa waxan biyaha ku milma ee aan laga sooci karaynin oo maa laa yumkinu fasluhu waa waxaan laga sooci karaynee haddii ay isku darsamaan aan laga sooci karaynin hadda hadday caana isku darsamaan ama daqiiq isku darsamaan amaba dee maraqoo kale markaa lagu dar miyaa la kala sooci karaya oo biyihiina gaar loo sooci karaya caanina gaar loo sooci karaya waa maya marka wixii aan laga kala markay ku darsamaan ku milmaya ee dhex gelaya aan laga soocaynin baa la yidhaha mararka qaarkood mukhaalid waxay yidhahdaan maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayni isha aragtideeda waa wixii aan kaga socmaynin ee aanad ku kala arkaynin ayaa mukhaalid la yidhaahdaa adigu shay ku milmaya oo dheehaya oo biyi dhex gelaya oo aan laga sooci karaynin ama aan aragtida isha aanay ku kala baxaynin ayay biyahaasi isla beddeleen shaygaasina waa daahirin shay daahira weeye ee shay nijaasa maaha saynu arki doonno yastakhni lmaa'u canhu oo biyuhu ay ka kaafdoomayaan ay ka kaafdoomayaanna macnaha waxaa looga jeedaa laga ilaalin karayo wax laga ilaalin karayo oo biyuhu ay ka maarmayaanna weeye ka zacfaraani waa zacfaraan waa geedka haddee wax lagu caseeyo ee inaba aynu arina bariiska iyadoo lagu casaynayo wal ushnaan ushnaankuna isna waa geed kale oo isaguna sidan qasilka oo kale saabuun oo kale loo isticmaali jiray waljisu ama waljasu ayadu waa nuuradii waa taa wax lagu dhiso marka la doonay halka sibidhka la geliyo ee dhagxaanta dee la soo gubayaa markii la doonana dee loo isticmaalayo rinjiga iyo sibaaqa loo isticmaalayo ee guryaha la marinayo gidaarada lagu talaynayo jasi ama jisiguna waa kaa nuura nuuraddu ayadu waa dhagax gaara ayaa markaa iyadana laga sameeyaa weliba waxa ayada timaha iyabaa lagu xiraayo waxa laga sameeyaa wax kilsi la yidhaahdo oo markaa timaha iyabaa lagu xiraayo iyaduna waa wuxun markaa dhagax laga sii samaynaya iyaduna walkuxuli iyaduna waa indhakuushii oo iyaduna dee dhagax laga samaynayey waxyaalahaasi haddii ay biyihii dooriyaan lam tajus idahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa ma bannaana oo ma ansaxayso waayo biyihii ayaa dee imminkaa biyo mutlaqa maahee biyaha isbeddelku ku dhacay weeye marka waxaanu idhi isbeddelku waa inuu isbeddel faaxisha oo biyihii mutlaqa ha magacoodii ka tegayo oo wax kale lagu qaydayo oo ama laodhanayo mawlwardi ama waa qoosh baa la odhanayaa ama waxa la odhanaya waa maraqoo kalaa la odhanayaa magacii biyihii mudlaq ahaa baa ka tegey weliba waxaasina waa inuu shay mukhaalid ah oo biyaha ku milmaya waa inuu yahay waa waxa aan laga sooci karaynin ama aragtida isha aan ku kala baxaynin waxaasina weliba waa inuu daahir yahay ee haddii uu waxaasi nijaas yahay isagaa dee laba qaybood unbaa saynu safiiniya ku soo aragnay loo kala qaybiyaayo waxaan mukhaalidka ah dhahay biyaha hadduu shay nijaaso yahay biyuhu hadday yar yihiinna dee bimujarad ilmuraaqaad bay ku nijaasoobayaan haddii ay qulatayn iyo wax ka badan ay yihiinna waxay ku nijaasoobayaanun marka uu dooriyo uu beddelo waxaa kaloo weliba laga maarmaana inay biyuhuna ka kaabdoomayaanoo wax biyaha laga ilaalin karayo waa inuu yahay ee wixii aan biyaha laga ilaalin karaynin ayadana xuun kale ayuu yeelanayaa haddaba wuxuu sheekhu ina yidhi walaa yaduru waxba yeeli maayo adtaqayuru iskubeddel bilmugsi nagaadi iyo ku jiriddii meesha ay ku jireen isku beddeleen wa turaabi camuud wa duxlabi xayaabo wamaa fii maqarrihi meeshanuu ku sugnaa wixii ku sugnaa wa mamarihi iyo meeshii biyaha ay u marayeen wala tagayuru isbeddelna isaguna dhib male bimujaawirin shay biyaha la jaaray ama la ollogay kalcuudi waaba qori wa duhni iyo dufan almutayabi ee diib iyo udug loo sameeyey waxa uu halkana sheekhu arrimaha markaa halkaa biyaha marka ay dooriyaan aanay tahaaradu ku bannaanayn waxyaalihii ixtiraasaadkeeda ahaa ayuu markaa halkan inoogu soo celiyey markaa wuxuu idhi sheekhu walaa yaduru waxba yeeli maayaan biyihii attaqayuru isbeddel bilmugsi nagaadi iyo ku jirid iyo ku raagid meesha ay ku jireen ay markaa isku beddeleen oo siday markaa ceelkii iskaga jireen ama barkaddii iskaga jireen ayay markaa isbeddeleen taasi markaa biyihii waxba u dhimayso waa lagu dahaaro qaadan karaa waayo waan laga ilaalin karaynin wa turaabi ayadana ciiddii haddii ayadana isku beddelaan ayadana sidaas si leegu ay waxba u dhibi maayaan wa duxlabi duxlabkii duxlabku isagu waa xayaabada waa shaygan had iyo gooraale baraagaha shaygan akhdarka ah ee biyaha soo dulmaraa ee dabeetana biyaha saa u fulay gibisha ku noqdaa kuwaas ayaa duxlabka la yidhaahdaa duxlabun ama duxlab isaguna waa shayga xayaabada la yidhaayoo dee wax laga ilaalin karaya maaha haddii aanu ahayn dee wax markaa ku soo gurtay oo ay ku soo daadisay haddii aanay ahayn ayagana isbeddelka yara xayaabadaasi keenaya isaguna biyaha waxba u dhibi maayo wamaa fii maqarrihi wa mamarihi biyuhu meesha ay ku sugnaayeen ee masalan dee ama berkad amaba ceel oo kale ah iyo mamarkiisa iyo meesha ay marayeen hadday biyuhu markaa biyo qulqulayo oo kale ay yihiin waxoogayga markaa iyagana isbeddelkee halka ay ku sugan yihiin halka ay marayaan kaga yimaade isaguna waxba uma dhimo waayo ayana waxaanay ka kaafdoobayn laga ilaalin karaynin weeye mar hadday biyihii marayaan ama meeshii ay ku jireen ay tahay wax laga ilaalin karaya maaho biyo ay ka kaabdoomayaan markaa ama dee shay khilqi ah oo meesha ilaahayba ku abuuray ha ahaado sida dhulka oo kale dee midbaa casaynaya ay marayaan biyuhu ama markaa dee shay masnuuc ah meeshaba lagu sameeyey ba ha ahaado biyihii ayaan ka kaabdoomayninoo ayana waxba u dhimi maayaan waxaa kaloo sheekhuuhi wala bilmujaawarati nusaqa qaar baa odhanaya la jaarid ama bimujaawirin shay la jaaray isaga isbeddelkay isku beddeleenna waxba u dhibi maayo mujaawir waxaa la yidhaahdaa waa shayga biyaha laga saari karayo ee laga sooci karayo ama waxaa la idhaahdaa oo maa yumkinu fasluhu waa waxa laga saari karayo ama waxa la idhahdaa maa yatamayazu fii ra'yi alcayni aragtida isha waa wixii kaga socmaya lagu kala arkayo mukhaalid iyo mujaawir baa iska soo hor jeeda isagu waa shay aan ku milmaynin ee haddii laysidhaah ka saarana laga saari karayo haddii laysidhaahdo ka soo xagga isha aragtideedana way ku kala muuqdaan tusaale ahaan muxuuyna yidhi kalcuudi waduhni almuayabi haddii markaa muayab layidhaahayoo bisiiqati ism mafcuul la akhriyo oo ya-da markaa la faxiyo muayab la yidhaahdo waxuu noqonayaa cuudkii waa qorigii iyo duhni iyo subagii udugga loo yeelay ee la udgiyey kaasi haddii markaa qori udug lagu sameeyey la dhex geliyo ama subag yacnii dufan yacnii dufan udug lagu sameeye haddii la dhex geliyo oo kuwaasi markaa xaggii urta ay ka beddelaan kaasina markaa isaguna waxba yeeli maayo waa uun waxuun xagga urta kaga yimi mooyaane waxba yeeli maayo mutayib haddii la yidhaahdo oo siiqatu ismu laga dhigana waxay noqonaysaa wala tagayuru waxba yeeli maayo isbeddel bimujaawirin shay la jaaray biyaha kalcuudi waaba cuudkii waa cuudkan waduhni iyo dufanki almutayibi ee udginayey marka cuudka dee bahalkan imanku waxaynu aragnay cuudkan yaree qoriga yar lagu sameeyey inu dabhagelinne qoryo waxaa jira sidooda u udgoonoo cuud la yidhaahdo ayaa jira oo la shito dee kaas ayuu noqonayaa kaa isagu wuxu udginayee mutayibkaahi ee khilqigaahi waa cuudkaa iyo duhniga markaa isaguna deele uduga isaguna leh haddii markaas ay waxoogay isbeddela ku sameeyaan kuwaasina markaa biyihii ayaguna waxba yeeli maayaano waxay leeyihiin waa uun xagga riixda iyo mujarad tarawuxun weeyaane biyihii waxba ma yeelayaanoo waa lagu dahaaro qaadan karaa walaa tasixu ma ansaxaysa addahaaratu ku dahaaro qaadasha ma ansaxayso bimaa biyo lagu dahaaro qaato tuduhira bihi lagaga dahaaro qaatay min xadain xadat aw najisin ama nijaas lagaga dahaaro qaatay ma ansaxayo waxaa sheekhu leeyahay biyaha mustacmalka la yidhaahdo ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa waxa uu leeyahay walaa tasixu ma ansaxaysa alطahaaratu tahaara ma ansaxayso bimaa shay iyo biyo tudahira bihi lagaga tahaaro qaatay min xadasin xadas oo dee waysela'aan baa markaa lagaga tahaaro qaatay ama jinaab ahaan baa lagaga tahaaro qaatay ow najisin ama nijaas ayaa lagaga tahaaro qaatay oo la iskaga suuliyey biyo loo isticmaalay xadas koryeelkii ama nijaas suulinteed in lagu dahaaro qaato mar labaad weyse ama maydhi ay ku galaan amaba nijaaso suulinteed ay ku galaan ma ansaxayso oo ma bannaano ayay leeyihiin haddaba biyaha mustacmalkaahi waxa weeye biyahan masalan qofku marka uu weysaysanayo amaba uu maydhanayo uu u dhigta sinxi ee dabeetana ilaa dee luqluqashadiisii iyo sadaarsigiisii wejiga maydhidiisii gacmaha maydhidoodii lugaha maydhidoodii intuu markaa sinxi u dhigo ama wax kale u dhigo mar labaadna uu yidhaahdo waan ku weysaysanaya ama waan ku maydhanaya biyaha mustacmalkii waa kuwaa hortu nafahaantooda waa u daahir bay leeyihiin haddii aan dee wax markaa isbeddelah iyo nijaase aanay ku imannin naf ahaantooda waa u daahir oo dee nebiga sal alla alay slam oo weysaysanayabaa markaa ay biyaha ka dulduliya isu dhigayeen saxaabadu oo ayagu nijaas maaha waxay leeyihiin waa daahir fii nafsi laakiin waa kayru mutahir bay leeyihinoo tahaaro labaad baanay gelaynin waxyaalaha ay deliishadeen shaaficiyadu marka ay arrintaa diidayeen waxa ka mid deliil waxooga yar durugsanoo waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu ala sl iyo saxaabadu safarra ayay geli jireen biyaha aad bay ugu baahnaayeenoo waa ku yaraayeenoo dee mandaqadda ay ka safrayeen waynu aragnayee dhulka markaa qaalixa ah ee aan dee wax biyaalahayn ayay ku safrayeen ay ku socdaalayeen marka ay dahaaro qaadanayaan markaa umay dhigin jirin sinxiyo biyaha ay ku tahaaro qaadanayaan may urursan jirin si ay mar labaad ugu tahaaro qaataan waayo waxay u urursan ay ugu dhigin waayeen waxay u arkayeen mar labaad markaa inaanay tahaaro u gelaynin haddayse tahaaro u gelayso dee way urursan lahayn maadaama o aanay urursannin inaanay tahaaro labaad gelaynin ayaa ina tusinaysaa bay yidhahdeen maxaa markaa cillada aan loogu tahaaro qaadanayna ay tahay waxay leeyihiin biyihii dee un mutlaq ma aha oo biyihii la sii biyo biyow layidhi mahna imminka biyo mustacmala baa la yidhioo waa biyo markaa la isticmaalo isbeddel uu ku yimi iyo mayee waa biyo dee farad lagu gutayoo farad dahaaro haddii lagu gutay maydhi sunaahiyo weysada qaybahan dee maydhiga labaad iyo ka saddexaad iyo maahe ka faralka unkii lagu gutay weeye markaa faral ayaa lagu gutayoo dee faral labaadna laguma gudan karo ayay leeyihinoo labadaa qaar tacabud markaa ku sheegayna waa ay jiraan sidaas ayay markaa ku cileeyeen markaa biyaha mustacmalkaa waa in xadas ama nijaaso suulinteed loo isticmaalaa oo faral dahaaro ah waa inay weliba biyahaasi yaryihiine biyo fara badan aanay ahayn waana inay xubinkii markaa biyo ka soo baxay waa inay yihiin waxay halkaa tilmaamaan culimmadu biyahan qusaalada la yidhaahdo ee wax lagu maydhay ayaga xuunkoodu maxay noqonayaan waxay yidhahdaan haddii biyaha dushan shaygii nijaasta ahaa lagaga shubo oo biyuu ay waarid yihiin oo dabeetana ay ka baxaan oy sinxigii ku soo hadhaan waxay yidhaahdeen daahir bay noqonayaan kow marka meeshii iyo shaygii la maydhayey uu daahiroobe uu daahir noqdo marka aanay biyihii wax isbedeli ku imannin marka biyaha wasankoodii aanu kordhin marka laga jaro weliba intay maradu isku qoynayso marka laga jaro biyaha soo baxay waa inaanay intii loo baahnaa aanay ka badannin mar hadday biyihii soo baxeen waalidna ahaayeenoo dusha lagaga shubay isbeddelna aanu ku sugnayn wasankoodina aanu kordhin bihaasi waa daahir bay markaa yidhaahdaan haddayse isbeddelaan ama miisaankoodii kordho ama marka horeba la dhex geliyo ma daahiroobayaan bay yidhaahdeen tambiihun waa baraarujin low adakhala almutawaddi'u haddii uu geliyo kii weysaysanayay yaddahu gacantiisa bacda khasli wejhi wejigiisa intuu maydhay kadib jamiicii dhammaantii wejiga intuu wada maydhay maratan hal mar intuu maydhay awiljunubu ama kii jinaabadan ahaa ayaa bacda niyati niyada dabadeed waxa uu geliyey fii maa'in biyu duuna alqullatayn laba jalxadood ka hooseeya fakhtarafa waa darsaday wa nawa alikhtiraafa darsashana waa niyeeye lam yadurra waxba yeeli maayo wa in lam yawil ikhtiraafa darsasho iyo qaadasho haddaanu niyooninna saaral baaqii mustacmalan biyaha intaa soo hadhay mustacmal bay noqonayaan masaladani waa masale xidhiidh la leh biyihii mustacmalka ahaa kutubtana qaarkood yacni shuraxda waad ku wada arkaysaa cumdaha oo kale ayaa matniga ku dhigaya laakiin minhaajka iyo ma dhigaan masalatulikhtilaaf baa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay haddii qofkii weysaysanayey biyo yar oo qullataynkii ka yar hadduu intuu wejigii maydhay eeguu weysaysanaya wejigii buu maydhay biyo yaroo halkan u yaallay oo ama madiibad ugu jiray ayuu intuu wejigii wada maydhay dabadeed gacanta geliyey waxay leeyihiin haddii ay ujeeddadiisu ay tahay oo uu niyeeyo biyahaas soo qaadashadooda waxaanu gacanta u gelinayaa biyahaasi waxba ka noqon maayaan ama qof jinaabale baa intii uu niyeeyey maydhashadii jinaabada inuu ka maydho ayuu biyihii gacanta geliyey isagoo doonaya biyahan inuu soo darsado niyaddu saa tahay biyihii waxba ka noqon maayaan laakiin waxay leeyihiin isagoo niyatuliqhtiraaf iyo niyadaa darsashada aan la imanin mar hadduu junubkiina niyadii dabadeed ay tay xilliganuu gacanta gelinayaa qofkan kale weysaysanayana wejigii uu soo mayday oo la joogo xilligii gacanta la maydhayey darsashana aanu niyoonin gacangelintaa uu biyihii gacanta geliyey ilaa xilligii la maydhayey gacantanay maraysae gacangelintaa uu gacanta geliyey ayaa xadadkii ka kor noqonaya gacantii halku geliyey dabeetana biyihii mustacmal bay noqonayaan la xilligii gacanta uu maydhayey bay taagan tahay markaa biyihii buu gacanta geliyey ka soo saariddaa marka uu ka soo saaro dee xadadkii intan gacanta u geliyey waa ka kor noqonaya ilaa xilligii la maydhaya bay noqonayaan biyo halkii ku hadhayna mustacmal bay ka noqonayaan hadduuse mark waraba ujeeddadiisu gacan maydhid aanay ahayna soo darsi ay tahay biyihii waxba ka mustacmaloobi maayaan bay leeyihin marka waa masalo sidaasa oo xidhiidh la leh mustacmalkan culimmada waaweyn ee shaaficiyada sida imaamka weyn ee baqawi oo kale imaam alghazaali oo kale cisudiin ibnu cabdisalaam suldaan alculamaa alkhafaal ashaashi iyo culimmo fara badani waxay dooranayaan inaan niyatulikhtilaafkaasi wax loo baahan yahay aanay ahayn dadkana markaas wuxunay ku sii adkaynayso yacnii wax adilahoo tilmaamayo la cuskinayana aanay jirin haddaba wuxuu leeyahy sheekhu tambiihu waa baraarujin low adkhala almutawadi'u kii weysaysanayay hadduu geliyo yadahu gacantiisa waa bacda ghasli wajhi jamiicihi wejigiisa intuu wada maydhay dabadi maratan hal mar waa hadduu doonayo halkaa maru inuu ku gaabsado haddii uu dee doonaya wejiga laba iyo saddex jeer markuu maydhana adigu wejigii markuu u dhammeeyey ee gacanta xilligii uu maydhi lahaa ay taagan tahay ayaa wuxuu geliyey fii maa'in duuna alqullatayn awiljunubu ama ninkii jinaabada lahaabaa bacda niyati niyada dabadeed gacantii geliyey ilaa isagu jidhkiisu tartiibma kala lahaa weysadu tartiib bay leedahayoo waa inay wejiga maydhidiisa dabadii tahay xilliganuu gacanta geliya xilligii gacanta la maydhaya la joogo marka awiljunubu baa bacda niyati wuxuu geliyey eeg labadaba way u taallaa low adkhala almutawadi'u yaddahu bacda ghasli wajhi jamiici maratan ayuu fii maain duuna alqulatayn geliyey awiljunubu baa low adkhala aljunubu yadahu bacda aniyati fii maa'in duuna alqulatayn bay ka dhigantay junubkiibaa gacantiisii geliyey intuu niyeeyey kadib fii maa'in duuna alqulatayn biyo laba jarxadood ka hooseeya fakhtarafa wanawa aliqhtiraaf yacni wax tartiibana maaheen fanawa likhtilaafa wakhtalafa ayay ka dhigantay inuu darsasho iyo soo qaadasho ayuu niyeeyey dabeetana wuu soo darsaday lam yadurra biyaha waxba ka dhibi maysoo biyahaasi waxba ka noqon maayaan wa in lam yanwi likhtilaafa darsasho haddii aanu niyoonnin oo biyahanun soo qaadashadooda aanu niyoonninna saaralbaaqii intanuu soo darsaday wixii ka hadhay mustacmalan mustacmal bay ka noqonayaanoo dee markuu gacantiisa u geliyo ilaa xilligii la maydhaya baa joogee intanuu geliya baa xadadkii ka kor noqonaya markuu xadadkii ka kor noqdo walaa tasixu tahaaratu bima tudhira bihi min xadain ayay noqonaysaa markaa biyo xadad lagaga dahaaro qaatay mar labaad in lagu dahaaro qaataa ma banaana halkii horay markaa kuu soo gelaysaa saaralbaaqii mustacmalan iskaga soo gudub faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye wixii inoo soo horumaray iyo waxa inoo soo socdaa fii maa yunajisu almaa'a alqaliil biyihii yaraa wixii nijaasaynayey ayuu halkan inooga hadlaya wuxuudhi yanjusu almaa'u alqaliilu biyaha yar iyo wahayruhu biyaha yar hayrkii oo min minalmaayacaati waxyaalihii dareerayaasha kale ahi waxay ku nijaasoobaan biwuquuci najaasati fiihi najaaso ku dhacday sawaa'un khayaradhu doorisayaa am lam tughayirhu may doorinnina waxaa sheekhuu leeyahay raximahullahu tacaala yanjusu lmaa'u alqaliilu biyihii yaraa waa nijaasoobayaan biyo yarna horeynuu soo marnay oo safiini ku soo marnayoo wixii qullatayn ama laba jalxadood ka hooseeya qaliil bay ayay yidhaahdaan jumhuur yacni culamaa qullatayna inteebay noqonayaan waxaynu ku soo sheegnay boqol iyo lixdan iyo badh litir weeye culimmada qaar baa ka badiyo laba boqol gaadhsiiyey qaar baa laba boqol iyo afar gaadhsiiye laba boqol iyo lix iyo toban qaar baa gaadhsiiyey badan yihiin boqol lixdan iyo badh kilograam haddii la yidhaahna boqol koob iyo sagaashan kilograam bay noqonayaan markaa biyaha yar ee intaa ka yar iyo wa khayruhu min almaayicaat waxyaalaha biyaha kayrkooda hee dareerayaashii kalea dee caano dheh subag dheh saliid dheh khal dheh haba ka qabanin wax allo wixii dareero kale aan biyo ahayn waxay ku nijaasoobayaan biwuquuci najaasati fiihi nijaaso dhexdooda ku dhacday ayay ku nijaasoobaya sawaun hayarathu am lam tuhayirhu halkaa nusa qaar waxay odhanayaan walow bitakmiilihi qulatayni walow haba maayacaadkan qullatayn iyo wax ka badan haba la gaadhsiiye hadday berke tahay iyo hadday ceel tahay hadday wax kalaba tahay ay maayacaad tahay oo ay nijaasa ku dhacdo ka dhaqaaquun bay leeyihin ayagu shaaficiyadu markaa walow bitakmiili qulatayniba ha la gaadhsiiye wuxuu ku nijaasoobayaa biwuquuci najaasati fiih najaaso ku dhacday sawaun hayaradu doorisaya am lam tughayirhu may doorininaa mar hadday nijaasa ku dhacdo waa isbeddeleenee ka dhaqaaq weeye waana dee xadiidkii mafhuumkiisa ayay markaa u deliishadeenoo idaa balaqa almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabas ama lam yanjus ma nijaasoobo lakiin hadday ka yarin waa nijaasoobaya halkan maayacaadkana riwaayo aan tilmaami doonno oo shaad lagu tilmaamay ayay ayadana ay deliishadeen waana taan soo tilmaannay sida ibnu xajar alhaytami tuxfaha uu ku tilmaamayey ee kitaabkeena sullam almunaajaadkuna uu soo qaadanayey inuu yidhi waxay doorteen in badanoo min asxaabina ka mida madhabka imaamu maalik ee odhanaya biyuhu ama ha yaraadaan ama yay yaraanine ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane waxay ku nijaasoobayaan waa isbedelka hadday bakeeri yihiin iyo hadday foosto yihiinba waa mid nijaasa markay ku dhacdo waxa laga tegayaa uun markay isbedelaan haddii aanay isbedelin ayaga sidooda ayaa loo isticmaalayaa dariskeenna qaybtiisa hore insha allahu tacaala halkaa ha inoogu joogo